walxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacdu waxaan ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad fasalkii lixaad baan ku jirnay wuxuu ku saabsanaa fi ladabi maca alkhalqi diinka sida loola dhaqmo ama axad baa xaaji kale xaqa uu ku leeyahy waxaynu maraynay aladabu maxal jiiraan dariska habka loola dhaqmo usluubta iyo anshaxa wanaagsan ee deriska loola dhaqmo shareecada islaamka qarirtay rabbina xukumay rasuulkanana baray kuna sugan kitaabka ee qiimiga badan iyo sunnada rasuulka aladabu usluub maxal jiiraan dariska la jiridiisa la adabsado almuslimu qofka muslimka ah yactarifu wuxuu aqoonsan yahay bimaa xaqa liljaari dariska uu leeyahay calaa jaarihi dariskiisa kale korkiisa uu ku leeyahay min xuquuqin xaqyaala ah wa aadaabin usluubiyo ansaxa yajibu uu waajibay calaa kullin axad la arka kulligii korkii min almutajaawiray labada daristaya badalaha uu dhiibayo lijaarihi yajibu uu ku waajibay calaa kulli min almutajaawiray badluuha xuquuqda siinteeda lijaarihi dariskiisa uu siiyo wa icdaau lxuquuqi walaadaab axjabta iyo xuquuqda siinteeda lahu jaarkii dariskii la siiyo kaamilatan iyadoo dhammaystiran wadaalika arrinka liqowlih eebbaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahay uu yihi wabilwaalideyn labadii wax dhashay u samafala ixsaanan samafalid wabidilqurba xigtada qofka u saaxiiba ee ku xigee kula dhashayna u samafal walyataama agoonta aabbayaalkoo dhinteenna u samafala waalmasaakiin dadka saboolkaa ee danleyda jilicsan u samafala waaljaari deris deriskiisii lqurba dhawaanu saaxiibaha ama qaraabanimo ama labadaa qalbaa isu dhow iyo waljaari deris aljunubi dheer labadaba yaa u daliila wa rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo caleyhi rasuulka korkiisa uu yihi maa zaala jibriilu malaku jibriil kama zuulin yuusinii inuu ii dardaarmaayo biljaari dariska xaqiisa xataa danantu ilaa aan ka maleeyo annahu jibriil sayuwarihuhu inuu dariskii dhaxal siin doono deriska alla karaameeye hala dhaqaaleeyo sidii jibriil iigu celcelinayay ayaaban isri baa nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markii dambe ma in darisnimadii la isku dhexlaa soo socoto oo hadduu qofkan dhinto qofka ugu dhow dad ee la degan hadaxlo saasaan mooday maa jibriilu malaku jibriil kama zuulin yuusiini inuu ii dardaarmayo biljaari bixaqi iljaari deriska xaqiisa xataa danantu ilaa aan ka maleeyey annahu jibriil sayuwarisuhu inuu dariskii dhaxal siin doono wa qowli nabiga hadalkiisiina waa u deli dariska xaq dhowridiisa uu yihi nabiga man ruuxii kaana ahaaday yuuminu mid rumeeyey bilaahi rabbiga gar lagu caabudo iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo jaarow dariskiisa iimaankiibaa markaa lagu xidhay haddaad alliya aakhire rumaysan tahay dariskaad karaamaynaysa haddaad dariskii karaamayn weydana iimaankaagii baa dhacan waay iimaankaagi waa dhaawacan yahay sixid iyo isku duwid buu u baahan yahay man kaana qofka ahaaday yu'minu mid rumeeyey bilaahi eebbaweyne iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo daarahu dariskiisa dariiskiisii hadda rajeeyo kolka iimaanta iimaanka arkaantiisu waa lix labadan laakiin waa culusta ilaahay iyo aakhira la rumeeyo waxaa kaloo qeyb weyn ka qaataan qofka suluugiisa haddii qofku ala rumaysan yahay oo seebe maskaxdiiyo maanka ku hayo inuu ilaalinayo berina la xisaabtami doono amau qofka maalinta aakhiro lagu xisaabtami doono maskaxda iyo maanka ku hayo dhaqankiisu waa hagaagaya gafkiisuna waa yaraanaya wa ilaa arkaanta iimaanka lixi wey labadana waa ugu halisan tahay falyukrim jaara dariskiisi ha kaalmeeyo xuquuqdii marka dariska markii sidaa guud ahaan loo sheegay gaar ahaan qodobo lasoo qaatay waxaa ugu horeeya cadamu adiyatihi qofka muslimkaa ah, dhibidiisa la-aanteed inuusan dhibin wey biqowlin uusan dariskiisa hadal ku dhibin aw ficlin ficil ama wax la sameeyo uusan ku dhibin liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi man kaana qofka ahaaday yu'minu mid rumeeyey bilaahi eebbaweynaha gar lagu caabudo iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambaysa falaa yuudi yuusan dhibin jaarow dariskiisii wa qowlih nabiga hadalkiisiina waa u daliil uu yihi wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min nabigiibaa saddex goor dhaaranaya wuxuuna ku dhaaranayaa qofka soo socda iimaan la-aantiisa inuusan iimaan lahayn markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam hadalkiisu waa waxy hadduusanba dhaaranin oo sidaa dhaar la-aan qofka dariskiisa dhibaa mu'min maaha intaasaa nagu filay maxaa jira hadalkiisu waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa wuxuu ku hadloo dhan waa waxyi iskama hadla nabiga calayhi salaatu wasalaam wamaca daaliku dhaar ku daray wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min haddana haddii nabigu dhaaranayo mar baaba nagu filay saddex goor buu ku celceliyey asxaabtu waa yaabeen kolka ninkaa nabiga uu ku dhaaranayo saddex goorna ku celelinayo inuusan mu'min ahayn waa mid sidee ah faqiila lahu waxaa loo yihi man huwa midkaad iimaan la-aantiisii ku dhaaratay saddex goor waa kuma yaa rasuulallah ilaah rasuulkiisiiyo faqaala wuxuu yihi aladii qofka wey laa ya'manu jaaruhu dariskiisa uusan ka nabadgelayn bawaa'iqahu shartiisa hadduu qowl yahay iyo hadduu ficil yahay dhibaato kale hadduu yahay uu dhibaayo darisnimadu beertii bay soo geli waxoolihii bay soo geli oo aqaladii bay soo geli kolka haddii dariskaaga aada u gudbiso wax dhibaataa qowla ficila mashaqaa waxay diintu gaartay raashinkaad karsanayso waxaa laga yaabaa dariskii uusan heli karin oo sabool yahay labaad mid yeelaysa basashiyo toonta aada shiilshiilayso ama shiirkeeda aad ka reebi ama walxad ka siibi ama shiirkeeda yuusan u soo urin ee ka heli dariska ama wax ka sii waxay gaartay diinta gurigaanaad deganta dariskiina waa kugu xigaa waxaad ku haysataa gurigaaga shaqo xoogaa culus oo adag maxaa ka mid a haddaad ba tahay bir baad ka shaqaysa gurigaagii dhexdiisii wey qawqawdaada lama diidana laakiin dariska shanqarta ka celi eh. kolka aniga gurigaygaan joogaa inaad birtii u garaacdo diinta kuuma ogola haddaad maqaarada magdisana oo waxyaalaha aada qurqurmiso xoor iyo wax daran iyo maqaar baad ka shaqaysaa laguma diidana laakiin dariska urta ka celi eh magaaladana dhibka jira waa aragtay labadan qof waa daris midkaan baabuur uu wataa kaas baabuur ma laha ilmihii iyaa seexday baabuurkii gafuurka laga taabana buub aa lagu siilo waa lagaa kaca kolka dariskaanu dhibaa kan dhibaa maaha waxaa laga yaabaa qolo kale uu dan leey waxaasoo dhan adiyatuljaar wey baabuurkaagaa ku yeerin oo basashaada yay u soo uri oo birtaada qowqowle iyo maqaradaad magdinayso waxaasoo dhan ka ilaali tufaax iyo markaad canabka iyo mooska ka keenta dibadda ood gurigaaga geynayso wax ka sii daraysa haddaadan siinayna ka qari ilmahaaga markay suugada iyo sanuunadda cunaan oy gafurka iyo gacmaha daylan yihiin ha ku sii daynin dariska iyagoo kuwaasay baahan yihiin kuwaagana sidii waraaba neef dilay gafuurkii gacmaha hadday la yihiin ha ku sii dayni waxaasoo dhan baadiyay noqonaysa wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisi waa iman doonaa abudar buu nabiga la hadlaayey wuxuu yihi markaad maraq samaynayso bagi badi suugada sufrad muggeed ka dhig watacaahad jiiraanak markaad dariska waxaad fiirisaa waxay muufo u taal oo maraqla u qaybi ka gadaal markaa labada qof ee dariska waxaas waxaa laga fahmayaa warkan oo dhan maxaasinlislaam diinta islaamka wanaaggeeda maad ka fahmaysaa qodobkii diinta islaamka kamida ee lasoo qaadaba waa yaabaysa maxaa jira diinta waa waxyi min allaahi casa wajal wax makhluuq sameeyey maaha awlaac bashari iyo qawaaniin maaha xeer la degsaday maaha digtoorro ma samaynin walaa odayo ma samayn ilaahay xilka abuuray ee dhulka abuuray ee bani aadamka abuuray ee maslaxo dhan yaqaanay wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun baa diinta soo dejiyey idan maxaasinulislaam islaamka wanaaggiisa ayaad meeshaan ka arkaysa wuxuu rasuulka yidhi wallaahi baan ku dhaartay inuusan laa yu'min waxba rumaynin wallaahi baan ku dhaartay inuusan laa yu'min waxba rumaynin faqiila waxaa loo yidhi lahu rasuulka man qofkeebu huwa yahay kaa iimaan la-aantiisa aad ku dhaaranayso yaa rasuulallah alla rasuulkiisiyo faqaala rasuulka wuxuu yidhi alladii qofka baani mu'min ahayn an laa ya'manu usan ka nabadgelaynin jahruhu dariskiisa bawaa'iqahu shartiisa wa qowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila uu yihi hiya fi nnaar naag wey waxaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay naag cibaado badan oo maalin oo dhan soonta habeen oo dhan tukata cibaadadeedi iyo daacadeedu kala go- ma leh laakiin dariskay dhibtaa ahlunaar weyuu nabiga yihi waxba soonkeedii iyo ha ka soo qaadin salaadeeda mar hadday dariskii dhibtay waa la naaray wa qowlihi rasuulka hadalkiisiina waa u daliil uu yihi hiya naagta aada sheegaysaan fi naari naar gudaheed bay ku sugan tahay lilatii naag buu nabiga hadalka u yihi qiila loo yihi nabiga lahu nabiga inahaa naagtaasi tasuumu nahaar maalin dhan waa sooman tahay wa taquumu leyl habeen dhan waa tukataa wa tu'dii jiraanaha dariskeeda isa dhibta hiya fi naari buu nabiga yihi laba alixsaanu wanaag fal ilayhi dariska loo wanaag falo ayaa qofka muslimkaa laga rabaa wadaalika sida loogu wanaag falayana bian yansurahu waa inuu muslimka dariskiisii u gargaaro ida stansarahu hadduu ka gargaar jariyo uu yidhahdaa waa iga taalla tabar iyo talo waa kaaga baahnahay inuu u gargaaro wey wayuciinahu muslimkii dariskiibuu u kaalmeeya ida istacaanahu hadduu ka kaalmo jeriyo wayacuuduhu muslimka dariskiibuu booqda idaa marida hadduu dariskii jirado wayuhniahu waa uu hambalyeeyaa muslimkii dariska idaa farix hadduu dariskii faraxo aroos hadday leeyihiin safar hadday ka yimaadaan ilma hadday u dhashaan gudniin hadday qabaan markaa gacanta u gee hambalyo u gee wa yucasiihi muslimka dariskii buu u tacsiyeeyaa idaa usiiba haddii xaggeedba masiibo looga rido jire iyo cudur geeriyo dhac hadday masiibo ku timaado deriskii waa u tacsiyeeyaa wa yusaaciduhu deriskii muslimkii waa gargaara idaxtaaja hadduu u baahdo musaacadiyo gargaariyo gacansiin yabda-u muslimkii baa bilaabaya hu dariska bisalaam buu ku bilaabayaa markaad dariska la kulantid assalaamu calaykum baad odhanaysaa wayaliinu waa jilciya muslimka lahu dariska alkalaama hadalku u jilciya hadal naxariis loo qabow oo macaan oo taqdiir iyo tixgelin iyo dhaqaal ku jiruu kula hadlaya yatalaطaf wa ismacaaneeya qofka muslimka fii mukaalamati waladihi haddaad qofka kula deriska ilmihiisa la waramayso war maxaan kula hadal wa yurshid muslimkii waa hanuuniya hu deriska ilaa maa dan fiihi maaga gudihiisa ay ku sugan tahay salaaxu diinihi muslimka ama deriska diintiisa wanaagsanaanteeda iyo wa dunyaahu adduunyadiisa wanaaggeeda waxay ku sugan tahay tilmaamaa yarxa waa ilaaliya muslimka jaanibahu dariska dhinaciisu ilaaliya wayaxmii waa waardiyeeya ximaahu sharmadiisa bar iyo beer wuxuu leeyahay ayuu ilaaliya yasaxu muslimkii waa ka jeestaa can sallaatihi dariska simirirxooyinkiisa iyo gafafka iyo ceebaha iyo dhaliisha uu leeyahay dhabankaa laga dadba walaa yatatalac qofka muslimkaa ma daaldaalacdo ilaa cawraatihi dariska ceebihiisa ma daalaacdo laa yulaayiquhu ma xariirigeliyo fii binaahin xagga dhismaha aw mamarin jidadka la qaado walaa yu-diihi muslimka dariskii ma dhibo bimiisaabin dhaad xoorta guryaha dhagaxa waa aragteen dhaladooda waxaa laga tallaalaa bidho dhuudhuuban oo tubooyina wixii roobee ku da-a guriga yay qaadayaan birahaas haddaad dariska birihii ku hagaajiso oo roobkii ku daaya aqalkaaga ee dadmadii iyo kor degay intaytaad xoortii qaada birti aqalkii dariska ku daadisan hayeelin saas wey walaa yu'diihi muslimkii dariskii ma dhibo bimiisaabin daad wey yasubu biyaha shuba calayhi dariska korkiisa aw bikidarin qur waxaad gurigaaga ka xaaqaysay ee qurun iyo wasakha inaad albaabkiisii aqalkiisa geyso taas ha yeelin aw wasakhin qashin iyo wax daran u yulqiihi muslimka rido ma yeelo amaama manzilihi manzililjaari dariska gurigiisa hortiisa qurun iyo wasakh iyo wax udhaaya ma dhigo kullu haada arrinkaan sheegnay dhammaantii min alixsaan samafaluu ka mid yahay ilaahi dariska loo ixsaanfalo almaamuuri la isfaray bihi ixsaanka fii qowlihi tacaala eebaweyne hadalkiisa gudihiisa laysku faray waljaari daris u xisaanfala dilqurba dhawaanu saaxiiba iyo waljaari daris aljunuubi dheer waqaala arasuul rasuulka wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama man ruuxa kaana ahaaday yuuminu mid rumeeyey bilaahi eebbaweynaha gar lagu caabudo iyo walyowmi maalinta alaakhiri dambaysay falyuxsin ha wanaag falo ilaa jaarihi dariskiisii wey saddex ikraamuhu dariskii darajayntiisii wey waxaa saddexaad ee qofka muslimkaa laga rabo waa ikraamuhu ikraamu ljaar dariska darajayntiisa biishdaai lmacruuf wanaagga gaarsiintiisa iyo walkhayri waxasan ilaahi dariska la gaarsiiyo liqowlih nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu alayhi wasalam uu yihi nabiga yaa nisaaa almuslimaat gabdhaha muslimka ahow laa taxqiranna yaya yasin jaaratun gabarh darisa lijaaratiha gabarhta kale la dariskaa waxay u tari kartay yayaan xaqirin oo waxaan maadad noo geyn karaa yayan dhihin walow firsana shaatin neefari oo la qashay dhilaan dhishiis ba allah ka dhigo qobabkii wey hilibkii kalaa wax ka gaari waayey neefka lugihiisii baa soo haray lugaha uge dabka intay geliyaan oo qajaafulaha iyo liyaa ka tuuraan burcado maxaan baa soo baxay kaasaa la garsanaya karaacin baa la yihaa wax ka maraq maxaan lama arki haddaad ilbihii kale u weyday afarta qoob u gey qolfay ka tuuraysaa intay gubado dubadoy dabka geliso markaasna waa karsanaysaa maraq macaan oo muufako cunid wanaagsan ayaa soo baxay taas baa allaha ka dhige gabarh muslimada gabadha muslimada la dariska wax samafalay u tari karto yayayasin innaga dhibka waa qabna haddaan soomaali nahay walaasiyamaa reer waqooyi waxaa laga yaabaa koonfur koob qaxwo kharaara iyo xabad moose iyo dhuub daangaa iyo hadday heli karaan waa siinayaan reer koonfurka laakiin reer waqooyiga dad naxasyaw waxay yidhaahdaan gacanan gegan kuma inkaarte gacan ku inkaare gacanan gegan kuma inkaarto taxan qoyay ku inkaari maxay ka wadaan falsafadaas waxaa way qofkaadan waxba siinin ku habaari maaha laakiin midaad lugoysay koob shaahaad siisay lug alla kaa goobuu ku leeyay ama socodka iyibuu iga hadlay koob shaawisi gogashay kuu diidayaan hadday xaqooshqooshnayn ooyan alaab badan haynin gogolaad ku qada ku siin maayo kuleeyihi gogashu samafal wey markaa khad gubasha ugu diid kolka ikraamu dayfna waxaa ugu qiimo badan muqaabalada laga hortagayo qofka martida ka gadaalna markaad ka hortagtid aada weji furfuran la qaabisho kolkaa neef gowrac yaa ku yidhi ama maasiya dayngal yaa ku yidhi fataqullaha ma sadactu waxaad markaa heli kartaad siinaysa markaasna waa inuu ku qanco uusan ku dhin hebel baa ilu gooyo intuu ii qosqoslay oosnin wax iigu maqan iska dhigay haddana wuxuu isiyey male gurigiisiiyo gobashiisaan ku qaday kaasna akhlaaq mala ilaahay qur-aankiisa kariimka waxaa ku sugnaatay faman yacmal midqaala darratin khayran yara midqaala darra wax la sheega maaha yaraantuu ka batay haddana intaasoo khayra qofkii sameeya sawaabkeedii waa arkayo waa laga abaalmarinaya ummuna caaisha radia allahu canha qof baa u timid laba gabdhood bay wadatay markaa wax kale umayan helin saddex boo timid yeeshay wadaadii saddexii timirta ayd bay qaybisay labadii gabdhood midoo mid bay ku tagtay waa waalid intay labada xaba cunayeen bay dhowraysay labadoodii markay cuneen bay tiri tii saddexdaad cunti waa lala qabsay tiina intay kala goysay u kala dhiigtay caysho waa dhowraysa wadaadiina waa iska tagtay suubanihiina waa yimi sheekadii bay la socodsiisay wadaad laba gabdhood wadata oo liidataa ii timid waxaan u taagan waaye saddex aboo timiraan u helay laba markay kala siisay oy u muhatay tii saddexaad inay xandhuucta ku macaanaysato yay la qabsadeen waana u qaybisay saasay yeeshay nabiga wuxuu yihi xabaddaa timirtay u qaybisay bay ku janno gelaysa janno qiimigeedii xaggees joogay haddaana xaggay timin xabad timiray timin maxaa jira waxaa wey xabaddan timirtaa malyan bay ka ajri badanta qofkii toban malyan haystay ee malyan bixiyey iyo qof timir lagu ah alcaba oo halkii bixiyey markaa timirtadaa waxay ka ajri badan tahay kaa sobanka malyan lahaa ee malyan sadaqo jiri maxaa jira iyadoo ismoore duugtay wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun kolkaa dariska walow firsanashaad yaa nisaa almuslimaat naagaha eebba u hoggaansamow laa taxqiranayayeen liidin jaaratun gabardariisa bijaaratihaa dariskeeda walow firsana shaatin neefareel qoofkiis baa laa ka dhig wa qawlihi nabiga hadalkiisiina waa u dali liabi darin saxaabigii jaliilka ahaa buu nabiga u yihi yaa abaa darin abaadar hooy idaa dabakta haddaad karisid maraqatan haddaad suga karisid faagtir maaha sugada biyaheeda badi watacaahad inaynde jiraanaka dariskaaga qaar baa laga yaabaa muufa inuu u yaal maraqna ay u waayeen sugada ugee ha ku cuneen muufadoodow wa qowlih nabiga hadalkiisii baa u daliila licaayishata radia allahu canha su-aashaan umuna caaisha ay rasuulka weydiisatay waa su-aal muhiima aadnoo taabanaysa waxay ti umunaa caaisha hadday tabartaydu yartahay oo dariskii oo dhan wax wada gaaro xamima aanan heli karaynin wax yar baan haya sidaa yeelaa waxaa laga yaabaa derisku mid labadiina aqal baa isku dhegan ama dhankaanu kaaga dhegan ama dhankaanu kaaga dhegan ama dhabarku kaaga dhegan yahay labadu guri baa isku dhegan midna kuma dhegna guriga gurigiisa labada albaab baa isdhowray waxaa laga yaabaa kan inuu labaatan tilaaba ku jiro ama toban tilaaba kuu jiro waa kaa durugsan yahay laakiin labadii albaab baa isku aadan isku beegan yihi kolka labadaan kan dhabarka dhabarkaaga degan ee kugu dhegan iyo kan dhinacan kaa degan ee kugu dhegan iyo kan dhinac kale kaa degan ee kugu dhegan sirtaada lama socdan waa sii jeedaan laakiin midka albaabkaaga ku toosan sirtaadii buu hayaa markaad tufaxa soo waday iyo ilbaha ceyliinka aad alaabta xaraynaysa waa ku dhowrahay sooma marka fa ilaa ayihima aqrabi minki baaban kolka wixii aan wada gaari karin xagga albaabkaad ka gelinaysa ka kuugu albaab dhow kaasaad ka bilaabaysa kolka waa su-aal muhiima wey amaa intee daris ah waxaa lagu xadiday gurigaaga meel buu ku yaallaa meesha gurigaaga ku yaal gurigaaga afar juhu leeyahay koonfur jahaw waqooyina jahaw mashriq iyo maqrib qorax ka soo bax iyo qorax u dhacnay waa jihaw afartaa jiho dhan la arkaba afartan aqalaa la tirina inta qorax dhac ka bilow afartan aqalaa ku darisa intana waqooyi kow laba ka bilow afartan aqalaa kuu daris qorax ka soo bax u tiri afartan aqalaa kuu daris koofur u tiri afartan aqalaa kuu daris idan afartan iyo afartan sideetan afartan iyo afartan sideetan laba sideetan boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan aqalaa kuu daris kana ku hagalaga dariskaaga maya wa qowlihi nabiga hadalkiisa licaaishata umuna caaisha uu yihi radiya allaahu eebbaha raalli noqdo anhaa umuna caaisha xaggeeda lamaa goorta ay qaalad umuna caaisha u tiri lahu nabiga ina lii waxaan leeyahay jaarayni laba deris fa ilaa ayihima labada deriskeebaa uhdii waxsiiya waxaan hayaa aduusan wada gaari karin qaala nabiga wuxuu yihi ilaa aqrabihima labadooda ka dhowaan badan minka adiga caaisha baabal xagga albaabka afar ixtiraamuhu xurmayntiisii way wa taqdiiruhu tixgelintiisii way falaa yamnacuhu muslimka dariska uma diido an yadaxa inuu ku tallaasho khashabatan qori fii jidaarihi muslimka derbigiisa wey hadduu yidhaha derbigaa noo dhaxeeya yaan qori gashanaya oo derbigaaga intaan meel ka dileeliyo yaan qorigaan gashanaya oon xoogaa hoose ku samaysanaya ha diidin falaa yamnacuhu makanka dariskii uma diido an yadaca khashafatan muraale inuu ku tallaala ama qori fii jidaarihi muslimka darbigiisa gudihiisa walaa yabiic qofka muslimkaa wax ma gado aw yu ma ijaaro ma yatasil waxa la xiriira bihi dariska aw yaqrub waxaa u dhow minhu dariska xataa yacrida ilaa muslimka uu bandhigo calayhi dariska daalika arrinka markaad wax gadaysid dariska ka bilow waxaad tiahdaa gurigaan ayga beeca ma gadan karta gurigan waa ijaaraya yaan soo geliya waxalla wixii dariska la xiriira horta isaga u bandhig kala tasho laakiin ataf wareemi walaa yabiicu ma gado aw ya ma ijaaro maa yatasilu wax la xiriira bihi dariska aw yaqrubu u dhow minhu dariska xataa yacrida ilaa uu bandhigo caleyhi dariska korkiisa daalika arrinka oo wayastashiirahu uu ka tala weydiiyo biqowli rasuul ayaa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa yamnacana yuusan ka reebin axadukum qofkiin jaarahu dariskiisa ayadaha inuu ku degsado khashabatan qori fii jidaarihi derbigiisa dhexdiisa wa qowlihi ayaa u daliila nabiga hadalkiisa uu yihi man ruuxi kaana lahu jaarun daris leh fii xaaidin xayndaab buu daris ku leeyahay aw shariikun ama mid baaba lale falaa yabiicuhu xidaankii ama xayndaabkii yuusan gadin xataa yaxridahu ilaa uu bandhigo caleyk oo adiga naftaada inaad bal kontaroosho darka xaqiisii inaad gudatay iyo inaadan gudanin inaad ka warqabto yacrifu lmuslim qofka muslima waa yaqaan nafsahu naftiisa idaa kaana hadduu yahay qad axsana mid wanaag falay ilaa jiraanihi dariskiisa mid u wanaag falay oo sidii la raba yeelay aw asaa-a hadduu xumaan falay ilaahim dariska uu u xumaan falay waa kala yaqaan biqowli rasuul hadalkii nebiguu ku kala yaqaan sala allahu calayhi wasalama uu nebiga u yihi liladii qof saalahu nebiga weydiiyey can daalika arrinkaas oo yihi yaa rasuulallah inaan dariskii xaqiisa gutay inaanan gudan inaan u wanaag sameeyey inaan xumo ku sameeyey see ku kala garanaya su-aashaasaa nebiga la weydiiyey wuxuu nebiga yihi calayhi salaatu wasalaam idaa samictahum haddaad dadweynaha kama qashid yaquuluuna iyagoo leh qad axsanta waad wanaag fashay jeedka iyadoo laga ammaanayo oo lagu leeyahay muslim toosan waaye nin daris fiican waaye dariskan waa ogyahay haddaad dadka ka maqashid faqad axsanta waa wanaag fashay faxmad illaah alxamdu lilaahi waidaa samictahum haddaadse dadkii maqasho yaquuluuna inay leeyihiin qad asata inaad xumaan fashay diblow aa tahay dariskii nafta uu keenay faqad asata waad xumaan fashay ee khaladkaagii sacod kolkaa dadweynaha ayaa ah shuhadaa ulaahi fii ardi markhaatiyaalkii eebba dhulka u joogay kolkaa dabeecad bay dadku leeyihin qofka wuxuu yaha lagu sheegayo dadka caafimaadka qaba akhlaaqdoodu hagaagsanta ay toosan tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu noolaa asxaab badan baa nabiga la joogtay meel markaasaa meyd la agmariyey markii la agmariyey baa meydkii la sheegay oo la yihi meydkaan la wada hebel hebelu intii nabiga la joogtaa tiri khayr iyo janna allah ku abaalmariyo si fiicna meeshaan ku dhintay qof wanaagsan buu ah markaasaa nabigu yihi wajaabad mid kalaa la mariyey mayd kalaan la wadaa waa kuma hebel hebel wey alla u ku gargaar dhibaayuu ahay qaablaaba markaasaa nabigu yihi wajabad labadii goorba labadii mayd waa la qaaday sayd cumar baa la fadhiya nabiga oo dadkan fadhiya goobta ka mida yaa rasuulallaahi maa macnaa wajabad buu yihi haddaayi mayd baa la mariyey wajabad baan kaa maqlaynay mid labaad baa meeshii la mariyey wajabad baan kaa maqlaynay maxaad ka waday wajabad wajabad wuxuu yihi meydkii hore wanaag baad ku tilmaanteen jannaa u waajibtay kii labaad xumaad ku sheegteen cadaab baa u waajibay fa antum shuhadaa ullaahi fii ardihi baa tihiin qur-aanka sidaasaa ku soo aroortay fii suurati albaqara wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakuunuu shuhadaa alana kolkaa qofka dadka wanaag ku sheego waa wanaagsan yahay qofka xuma ku sheegana waa xun yahay kolka haddaad ammaantaada maqasho ha isla weynaanini ilaa kuma haddaad xumaantaada maqashona sax ka daba tag faa'iida waa taas athaaniyatu faa'iidada labaad ida ibtuliya almuslimu qofkii muslimahaa haddii eebba mashaqeeyey bijaari suu-in daris xun baa eebba kuma shaqeeyey waa dhacda mid baa kula darisa oo kula degan ama kula guriga ijaarka agtiisa soo galay idqaabla ma ah qaablabow see yeelaysa falyasbir ha sabro qofka muslimka calayhi dariskan xunaa ku sabro fa ina sabrahu sabarkaa u sabray ayaa se yakuunu sabarkii wuxuu noqon doonaa sababa khalaasihi kii xumaa ka faraxalashadiisa minhu xaggiisa yuu noqon doonaa hadday masiibo kugu dhacdo waa sabri ha ku dayani hana guuri iska degnow sabrkaa sabartay wasbiruuna lamaa sabiri yaa faraj kuu noqon doono ida ibtuliya almuslimu muslimkii haddii eebba ibtileeyo bijaari suu'in darij xun falyasbir ha sabro caleyhi darij xun korkii fa sabrahu sabarkaa uu sabray wa sayakuunu ahaan doona sababa khalaasihi kafakashadiisa sababkeeda minhu dariskii xuma faqad jaa rajulun nin baa yimid ila anabiy subanaha u yimid sala allahu calayhi wasalama yashkuu ka cabanaya jaarahu dariskiisa uu ka cabanayey faqaala lahu nabiga ninkii wuxuu u yihi isbir dulqaado uma qaala lahu wuxuu nabiga u yihi fi haalisati markii saddexaad aw iraabicati markii afraad oo mar walbaba uu ka soo cabanayo nabigana uu safar faraayo haddana uu xamililayahay saddex goor haddii la marayo ama afar goor haddii la marayo ayaa nabigu yidhi waxaad yeelaysaa idrax mataacag alaabta soo bixi maacuunta fi ariiq jidka agtiina yaal alaabtaada ku daadi fataraxahu ninkii alaabtii uu jidka ku daadiyey ayaa isagoo alaabtii jidka taal isna alaabtii la taagan baa dadkii jidka qaadaayey kor iyo hoos u maraayey ayaa qof walbaba la hadla fajacala annaasu dadkii wuxuu gudagalay yamuruuna inay maraayaan bihi ninkii qaxa ahaa oo wayaquuluuna ay leeyihiin alaabtiyaa banaanka kuu taal maa laka maxaa kuugu wacano aada soo qaxday fayaquulu markaasuu leeyahay aadaanii waxaa i dhibay daari dariskayga qofkaan wada degnay naftii i keenay alaabtaan banaanka keentay kolkaasay fayalcanuuna dadkii habaarayaan jaarahu dariskiisa inkaari kugu dhacday dugaalla kaago waa mid sidaa kiina waa maqlay mana yaqaani markii dambe kiyaa wuxuu adkaysan waayey laxnadii afxumadii iyo habaarkii ku dhacay kolkaa kiyuu u yimi garkiya laguhu qabsaday alaabta gurigii ku soo celi waxaa igu ballan allah dhibaato dambe aan ku geysanaynin fayaa maslaxay gurigii ku socday tana sugnaatay idrax mataaxaka alaabtaada ku rid fii dariiqi jidka ku daadi fataracahu jidkuu ku daadiyey fajacala annaasu dadkii waxay guda galeen yamuruuna inay marayaan bihi ninkii oo wayaquuluuna ay leeyihiin maa laka maxaa kuugu wacan oo fayaquulu isna uu leeyahay aadaanii waxaa i dhibay yaarii dariskayga fayalcanuun waxay habaarayaan jaarahu dariskiisa xataa jaa-ahu ilaa kii la habaarayay uu ninkii u yimid oo waqaala lahu uu u yihi shud mataacaka alaabtaada naq ilaa mansilika aqalkaagi u naq fa innii aniga wallaahi baan ku dhaartay laa axudu dhibaato aad leedahoo dambe inaan u naqanaynin aadaabulmuslimi wa xuquuqahu kolkaa muslimkii baa loo gudbay dariskii waa laga baxay adabulmuslim qofka muslimka adabka lagula dhaqmayo iyo waxuquuqahu xuquuqdiisa almuslimu qofka muslima yu'min wuxuu rumaysan yahay bima waxa liakhiihi walaalkiis u sugnaaday almuslim ee muslimka min xuquuqin xaqyaalaha waa adaabin usluub yaalaha tajibu waajibtay lahu muslimka u waajibtay calayhi muslimka kale korkiisa ugu waajibtay fayaltasam kolkaasuu laasimsada bihaa xuquuqdii wayuadiiha waa una guta liakhiihi walaalkiis buu u guta akhyaal muslim ee muslimka ah wa huwa kan muslimkaana yactaqid wuxuu maskaxda iyo maanka ku haya annahaa xuquuqdan u gutay inay cibaadatun caabudi tahay lilaahi eebba weyne la caabuday tacaalaa korahaye wa qurbatun inay dhowaan tahay u yataqarabu muslim ku dhowaanayo bihaa qurbada ilayhi eebba weyne uu ugu dhowaanayo subxaana eebba eeb la-aan badnaa oo tacaalaa korhaw id haadihi alxuquuqu xuquuq badan baa iman doonta xuquuqdatan iyo walaadaabu usluubka kan muslimka uu muslimka kale kula dhaqmayo awjabaha adabtii xuquuqdii waxaa waajibiyey allaahu eebba weyn taala korahaye cala almuslimi qofka muslima korkii ayuu ku waajibiyey liyaquuma inuu muslimka u qumo bihaa xuquuqdii naxwa akhiihi walaalkii dhankiisa almuslimi ee muslimka ahaa fa ficluhaa xuquuqdii adabtii samaynteeda idan haddii eebba faray taacatun taaco wey lilaahi laa ateecay wa qurbatun dhawaan wey lahu lilah eebba loogu dhowaaday biduuni sakin sakilaaanti wey wamin hadihi alxuquuq xuquuqda waxaa kamida wamin hadihi aladaab adabtaa muslimka oo muslimka kale kula dhaqmaayo iyo walxuquuq xuquuqdaa laga rabo inuu muslimka muslimka kale kula dhaqmo waxaa kamid a maa yeli arrimahan soo socdo aad bay u badan doonta kow an yusalima qofka muslima inuu salaamow calayhi muslimka korkiisa idaa laqiyahu mar alla markuu la kulmo salaam wax horreyn kara male wax salaam ka horeyn karaa ma jiro waroo dhan wuxuu ka bilowdaa assalaamu calaykum xadiis baa imantoo nabiga uu yihi man badaa bilkalaam qabla salaam falaa tujiibuuhu xataa yabdaa bisalaam hadduu intuu salaamtii iska dhaafo wax kale uu sheego hala hadlo horta salaan laga bilaabow kow an yusalima inuu muslimkii salaamo calayhi muslimka kale korkiisa idaa goorta uu laqiya muslimkii la kulmo hu muslimkii qabla an yukalima intuusan la hadlin hortee salaan buu bilaabaya oo fa yaquul wuxuu muslimku odhanayaa asalaam nabadgelyo dhibaato adduuntaan iyo mid aakhirataan intaba laga badbaado calaykum korkiina ahaato waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah eebbaweyn xariis korkiina ahaatuu leeyahay wayusaaficuhu gaxantana waa gelinay oo waa lafdiga gaxan gelintana itmaam wey min itmaami taxiyatikum salaamtiina dhamaystirideeda waxaa ka mida almusaafaxa gaxan isgelin inaga marka waxaa inala wey gaxan isgelinta laakiin waxaa ka wey assalaamu calaykum maxamed yaan laisgelin wayarudu waa naqaa almusallamu calayhi kii la salaamayna qaa'ilan isagoo leh wacalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatuhu alaga rabaa kii ee markaa assalaamu calaykum tira waa faynaa inuu ku yiraa ama yahala waxaa sida darow salaanna maaha waxaa weeye lafdigan carabiga laysku salaamo wey ma baride iyo see la iyo maxaa la qabaa iyo iska waramayo waxaasna salaal maa hal ma af lagu sheega toon talyaani haddii lagu sheegiyo haddii lagu sheega sawaaxi haddii ingiriis lagu sheegiyo gudmooninka haddii la yihaah ama gudisninka ama yaamba yaabmasaana oona seera dehnaanow salaantii xabashida waxaas wax kama jiraan salaan maa assalaamu calaykum lafdigaana la rabaa qur-aan kariimkaa ku soo arooray wixii kale salaan maa sidaanuu leeyihi fiina wacalaykum wuxuu leeyay korkiina assalaamu nabadgelyo iyo waraxmatullah eebba weyne naxariis iyo wabarakaatu eebba barakadii wadaalika arrinka biqowlihi tacaala hadalkii eebbaa u daliila uu eebba yidhi waidaa xuyiitum haddii laydin salaamo bitaxiyatin salaan islaameed faxayu idinna salaama biaxsana mid ka wanaag badan minhaa midii laydinku salaamay aw ruduuha iyadii naqa wa qowli rasuul na waa u daliil nabiga hadalkiisa sala allahu alayhi wasalama xadiidkan wuxuu sheegaya sida loo kala leeyahay oo bilowga salaamta la bilaabaya yaale kadigana yaale sida loo kala leeyahay labada muslimee iska hortimid hadduu mid gaadiid fuulo midna lugeynayo bilaabidda ka gaadiidkaale waxaa lagu bilaabayaa kii lugeynayo ka lugaynay rabbiguu leeyay hadday dadkii fadhiyeen kuwana ka kor yimaadeenna kuwa ka kor yimidee sucaynaye yaa bilaabidda bilaabidale kuwa fadhiyaa la salaamayo laba qof hadday yihiin labadaba jid bay hayaan midna waa weyn yahay midna waa yar yahay ka yar baa bilaabidale ka weyn baa radigale waa kala tiro badan yihin waxay yimidna waa qof ama jidkii waxaa haya qof kaliyata kuwaana waa badan yihiin kuwa yar baa bilaabida leh kuwa badan baa la salaamaya sidaasaa loo kala haleeya haddii diinta la garanayo laakiin haddaan la garanaynin oo qofkii bilaabida lahaa iska dhaafo wa khayrahumaa wa khayruhumaa man yabdaw bisalaam kolba kii bilaabaa khayrkii qaatay intiisii weynaydu kolkaa riwaayadaana noo sheegay wa qowli rasuul nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalam uu yihi yusalimu raakibu kii gaadiid fulay wuu salaamaa ala kii soconaya korkiisa walmaashi baa salaama ka soconaya cala ka fadhiya walqaliilu tirada yar baa salaanta cala tirada badan korkeeda wa qowlihi baa u daliila uu nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam in almalaa'ikata malaa'igta tacjabu malaa'igta waa yaabta min almuslimi qofka muslimkaa ayaa malaa'igtu la yaabta qaabdarradiisa yamuru wuxuu muslimkii maray cala almuslimi muslimka korkiisuu maray walaa yusalimu calayhi mana salaamin mana itaa la yaabta oo tiraa kaasqabdarra badan wa qowli nabiga hadalkiisa uu yihi wataqra'u salaam salaamtii baad akrini calaa man ruux korkii aad carabta taqaan iyo waman qofka aad lam taxrif aqoonin oo qofka markaad salaamayso aqoonu shardi maaha amaa taqaanid ama ayaad aqooni haddaad la kulanto assalaamu calaykum wa qowli nabiga hadalkiisi baa u daliila maa min muslimay laba muslimi ma jirto yaltaqiyaani kulmaan fayatasaafaxaan isgacangeliyaan ilaa hadday jirto laba muslimoo kulantay bishii salaantoo gacanta isgelisay gufira lahumaa waa loo dhaafaa qabla an yatafaraqa intayan kala tegin wa qowlih nabiga hadalkiisa man badaa qofka bilaaba bilkalaami hadal qabla salaam salaamta ka hor falaa tujiibuuhu haradiniina xataa yabdaa ilaa uu ka bilaabo bisalaam warkiisu salaamta ka bilaabo laba xagga labaad waxaa wey an yusamitahu muslimka inuu muslimka u duceeyo idaa cadis hadduu hindhisoodo sida laysugu ducay waa kana bian yaquula waa inuu muslimkii u yila lahu kii hindhisooday idaa xamid allah hadduu isna eebba mahadiyo tacaalaa korahaye oo midka hindisoobay damarka koobaad laga raba alxamdulilah inuu yihaa kana maqasiiyo goortaa uu maqasiiyo kii kale waxaa laga raba yarxamuuka allah allaha kuu naxariista inuu yihaa wayuradu lcaatisu kii hindisooday ayarxamuka allah la yihi waa naqaaya calayhi kii kale qaa'ilan isagoo yihaa yakfiru allaahu li ilaahu aniga idhaaf iyo walaka adiga yakfir illaahu lanaa walakum u odhanaya aw hadduu muslim yahay aw yahdiikum ullah eebba ha idin hanuuniyo waislix baalakum ayuu odhanaya biqowli hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi idaa xatasa hadduu hindisoodo axadukum qofkii falyaqul lahu ha u yihaahdo akhuuhu walaalkiisa muslimka yarxamuka allah ha u yidhaahdo faidaa qaala lahu hadduu u yidha yarxamuka allah eebbaa ku naxariisto falyaqul lahu isna ha u yidha yahdiikumullah eebba ha idin hanuuniyo waa yuslix eebba ha wanaajiyo baalakum xaalkiina ha yidhaaho waqaala abuu hurayra saxaabigii qiimiga badnaa wuxuu yidhi radia allaahu canhu eebba xaggiisa raalliha ah ka noqday kaana rasuuluullah usluubkii baa lagu sheegay indhise markay ku qabato suubay leedahay waxaa weeye awal wa qabla kulli shay intaad yarayn karto ee celin karto ee ciriirin karto aad ciriirinaysa thaaniyan si wasaaqda kaa imanaysa ayaan muslim muslimka u gaarin gacantaada iyo maradaada baad ku aadinaysa afka iyo sanka kolkaa wixii kaa iman lahaa meel aha kuugu hagaageen saa uu nabiga yeeli jiray idaa cadasa hadduu hindhisooda nabiga famaca yadahu gacantiisa aw thawbahu maradiisa yucalaa fiihi afkiisa korkiisa ku dajin jiray wakhafada waa raaricin jiray yaa hindhisada sawtaw codkiisa ee markay geedii ku qabato anaad gadaal ka riixdo aada kabaasho meelaha ku tuurtaa maaha intaad celin karto eed yareyn karto yaad celini afkana meeladaad ku qaban saddex an yacuuda inuu muslimkii booqdo hu muslimkii kale wey idaa marida hadduu jirrado kolka u tagana wayadcuu inuu duceeyo wey lahu muslimka bisifa caafimaad ugu duceeyo liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi xaqu lmuslim qofka muslimkaa xaqiisa cala almuslim qofka kale muslimkaa korkiisa fuula khamsun shan weeye xaqaas kow radu salaam salaamtii oo uu nago laba waciyaadatu lmarid kii jirana booqashadiisa saddex wa ljanaa-is jinaasadii maydkii raacidiisa afar waijaabatu dacwa hadduu ku yeelo inaad ogolaato tagtid shan wa tashmiitu lcaatis kii indhisoodo loo duceeyow waliqowli lbalaa ibni caasibin radia allahu canhu qolada wuxuu yihi amaranaa rasuulullah ala rasuulkii wuxuuna faray sala allahu calayhi wasalama biciyaadati almariid qofka xanuunsanaya booqashadiisa watibaaci iljanaayis midka dhintay meydkiisa la qaaday shaacidiisa wa tasmiiti alcaatis ka nindisooday u ducayntiisa wa ibraari lmuqsin ka dhaartay wa baarifalidiisa wa nasri ilmadluum ka laga gardaran yahay uhilintiisa waijaabatu daaci ka ku yeelay aqbalidiisa waifshaayi salaam salaamta baahinteeda waliqowlihi nabiga hadalkiisiina waa uu daliil sala allahu calayhi wasalama uuna amray nabiga cudulmariida qofka jiran booqda wa adcimuljaaica ka baahan quudiya wa fukulcaaniya ka la qafaalay sidaay alasiru wa qowli caaisha umuna caaisha hadalkeediina waa uu ay tiri ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam kaana nabiga wuxuu ahaan jiray yacuudu mid booqda suubka wax loo booqdaa xadiidkaana noo sheegaayo bacda aalih xaaskiisa hadday xanuunsadaan uu booqan jiray kolkuu taga see yeeli jiray fayamsax gacantuu marin jiray biyadihi lyumna gacantiisa midiga yuu qofka jiran korkiisa nabiga marmarin jiray wayaquul afka wuxuu ka dhihi jiray allaahumma raba annaas adhib ilba'sa isfi anta saafi laa shifaa ilaa shifaau shifaaan laa yuqaadiru saqaman u dhihi jir allaahuma yaala ilaahow raba annaasi yaa raba annaas dad ilaahow rabbiga ahow adhib dhaqaaji alba'sa dhibka qofkan haya ka qaad ishfi allow qofkaan caafi anta adiga eebba axad warkiis ma jire ashaafi axadka u xaafiya waa adiga keliyata laa shifaa caafimaad ma jiro ilaa shifaauka midaad keenta midaan ahayn warkiis ma jiro ilaahu shifaan caafin caafi shifahaasoo laa yuqaadiru aanan qofkii uga tegin suqman cudur wey afar waxaa wey an yashhada inuu qofka muslimkaa xaadiro jinaasatahu ka muslimkee walaalkii dhintay idaa maata markuu dhinto biqowlihi baa u daliila nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yihi xaqulmuslimi qofka muslimka xaqiisa cala almuslim muslimka kale korkiisa ahaaday khamsun sanwe radu salaami salaamtii naqideeda waciyaadatu lmariid ka xanuunsan booqashadiisa watibaacu ljanaa'iis ka dhintay raacidiisa waijaabatu dacwa ka yeeray aqbalidiisa tasmiitulcatis kaynu sawdo-aantiisa shan ayaabura waa inuu baari falo kasabahu dhaar